بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأغوال waxaynu soo qaadanay kitaabka bilowgiisii usuululfiqhiga gaar ahaan sheekheenu intuu halkan ku soo ururiyey inay muqadimaad iyo toddoba kitaab ay yihiin baynu soo qaadanay muqaddimo maaha muqaddimaat iyo toddoba kitaab ayuu xaggan hore inoogu soo tilmaamay sheekhu khayr allaha siiye inuu kitaabku ka koobnaan doono muqadimaad iyo sabcatu kitaab waxaa inoo gebagabooday masaa'ilkii uu sheekhu kaga hadlay muqaddimaadka uu kaga hadlay ayaa inoo soo gebagabooday masaa'ilkii ayaa inoo dhammaystirmay markaa waxaa hadda uu halkan ka bilaabayaa alkitaab alwal ayuu inoo bilaabayaa kitaabu lwal alkitaabu alwal culima marka aan ka hadlayno alkitaabu alwal waa alqur'aan ayaa looga jeedaa waxaa lagaga hadlayaa alkitaabu alwal qur'aanka iyo almabaaxith allugawiya qaybihii la odhan jiray almabaaxith allugawiya qur'aanka iyo qaybihii mabaaxifta ama mabaaxith alaqwaal ama mabaaxith allugawiya la odhan jiray ayaynu halkan ku arki doonaa insha allah alkitaabu alawalu kitaabka koobaad fi lkitaabi kitaabka iyo wa mabaaxithi alaqwaali mabaaxith alaqwaal ayuu ku sugnaaday waa fi lkitaab wa mabaaxith alaqwaal haddaba fil kitaab marka culimmadu alkitaab ay leeyihiin ereyga alkitaab ah qur-aankeenna ayaa looga jeedaa kutubtii ilaahay soo dejiyey waxaa ku loo yaqaanaa alkitaab marka usuulu fiqiga la marayo kitaabka qur-aanka ah naxwaha marka la joogo ama luqadda curfiga marka la joogo nuxaadana ereyga alkitaab waxa u xoog badan kitaabu sibaweyhi baa alkitaab loo yaqaanaa curfiga ahlu sharcigana alkitaab marka la yidhaa qur'aanka ayaa looga jeedaa fi lkitaabi wasuna baa lagu odhan oo ereygaa alkitaab qur'aankaa looga jeedaa luqa ahaan kitaabku wuxuu ahaa kataba wuu qoray kitaaban qorid bay ahayd ma ogtahay kitaab wax la qoray buu ahaa ama masder aynu ka dhigno ama min tacbiir lmasder wa iraadatismi lmafcuul aynu nidhaahno kitaab alqur'aan baa hadda looga jeedaa sheekhu qur'aanka ayuu ka warbixinayaa ayuu inoo tacriifinayaa qur-aanka markuu tacriifiyo uu inoo tilmaamo ayuu haddana uga gudbayaa qur-aanka aayad ka mid a oo khilaafi ah oo ragga qaarkoodna waa ka mid ay leeyihiin ragga qaarkoodna ka mid maaha ay leeyihiin kadibna anwaac buu inoo sheegi doonaa iyo qiraa'aadka shaadka ah iyo mutawaatir shaad iyo mutawaatir buu inooka inooga kala hadli doonaa kadibna sheedka axkaam gaaruu leeyahay buu sii taaban doonaa oo inaan faatixada lagu akhriyay salaadaha lagu akhriyeynin iyo in qur'aannimo in loo akhriyaaba xaaraan inay tahay iyo sheedku halkuu ka bilowdo inuu yahay maa waraa alcashara una ahayn ma wara asabca toddobada waxa ka dambeeye lama yidhaa imaam waraa alcashara baa la yidhaah iyo sheedka kol hadday sugnaan weyday qur'aannimadiisu inay sugan tahay khabarnimadiisiyo khabarka aaxaadka ama xadiidka aaxaadka ah oo kale unbuu la xukun iyo la xeer noqonaya xadiidka aaxaadka ah saxiixii iyo xasankii iyo ayuu noqon jiray kolka waa lagu camal falayaayo sida xadiidka aaxaadka ah unbaa loogu camal falaya kadibna wuxuu eegayaa masaa'il culimmadu ay ka hadleen oo odhanaya aanka ma laga soo helayaa ereyo bilaa macnoa ah? erey bilaa macnoa ah, talow kitaabka qur-aanka ama ah ku jiraa erey aan daahirkiisan looga jeedin ama waxaan daahirkan looga jeedin walow daliilba ha yaale oo la garanayn wax looga jeedo oo qur'aanka ku jiraa miyuu jiraa masaa'il noocaasa ayuu ka hadli doonaa sheekheennu iyo adilada naqligi ihi gebi ahaan inay faa'iideynaysa yaqiin biindimaami alqariina hadday qariino qariino ay hesho sidaa tawaaturka iyo mushaahadada iyo inay qariino hadday meesha taallo ay ay ay waajibi ay inoo faa'iideynayso maxaan ku idhaha alyaqiin oo yaqiin aynu ka dhexlayno alkitaabu lwalu kitaabka koobaad fi lkitaabi kitaabka ayuu ku sugan yahay iyo wa mabaaxith alaqwaal mabaaxithta loo yaqaano mabaaxith alaqwaal mabaaxith alaqwaal waxaynu kaga hadli doonaa sida amarka oo kale nahyiga oo kale caamka oo kale khaaska oo kale mutlaqa oo kale muqayadka oo kale waxyaabo fara badan oo aynu usuulu fiqigii hore ku soo dhigannay oo aynu halkana ku arki doono mabaaxithul aqwaal ah oo adu almabaaxith allugawiya laysku yidhaa ayaynu halkan insha allahu tacaala ku arkaynaa alkitaabu kitaabku alqur'aanu waa qur'aanka kitaabku horta waa qur'aanka wahuwa haddaba isagu hunaa halkeennin allafdu waa lafdiga almunzalu lagu soo dejiyey calaa muxamedi nebi maxamed lagu soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam almucjizu ee mucjizka ah bisuuratin suurad minhu isaga ka tirsan mucjizka uu yahay een la keeni karaynin almutacabadu ee lagu cibaadaysto bitilaawatihi tilaawadiisa iyo akhriskiisana lagu cibaadaysto alkitaab buu tacriifinayaa wuxuu yidhi horta waa alqur'aan alkitaab waa alqur'aan ereyga qur'aan ah marka macnaha laga hadlayo shaafici iyo culimo kale ayaa isku haysta qur'aan loogama jeedo maxaa looga jeedaa ma qur'aankeenana looga jeeda mise wax kale ma aha luqa ahaan bay leeyihiin intaa qur'aan ereygan qur'aan ah muxuu ahaa horta macnihiisu ma masder baynu ka dhignaa oo akhris baynu nidhaa ma qur'aanka la akhriyayo ayaynu ka dhignaa maxaynu nidhaahna waa masaa'il xagga luqawiyiintu ay ereygan qur'aana isku qabteen alkitaabu kitaabku alqur'aanu waa qur'aanka qur'aanka ayaa u xoog badnaaday oo kutubtii samaawiga ahaydee ilaahay soo dejiyey marka ahlu shariicada la joogo kitaabka ayaa qur'aanka ayaa alkitaabu xoog badnaaday oo kitaab kastoo soo dejiyaaba isagoo alkitaab ahaa ayuu laakiin qur'aanku u farabatay alkitaabu alqur'aan saasuu u yidhi kitaabkan aynu magaca aynu halkan ku sheegaynaa waa alqur'aan haddaba waxaa jira dhowr erey oo munaasib abaa ah jira in la ogaado in iska agdhodhow yihiin waa kitaabka iyo qur'aanka iyo khitaabka iyo saw khitaabka maynaan lahayn khitaabullaahi tacaala almutacalliq ama baabka naasikha marka la joogo naasikha maxaa la odhan jiray waynu garanay khitaab baa la soo qaadan jiray sow ma aha la ogaaday ilaahay kitaabkan uu soo dejiyey inuu yahay alqur'aan ama alkitaab ama alkhitaab isaga wey alkitaabu kitaabku alqur'aanu waa qur'aanka wa qur'aanku hunaa halkeenan marka usuulu fiqhiga la joogo allafdu waa lafdiga almunzalu la soo dejiyey calaa muxamedin nebi maxamed dushiisa lagu soo dejiyey sala allahu alayh wasalam allafdu waa lafdi buu yidhi almunzal la soo dejiyey calaa muxamed nebi maxamed lafdiga lagu soo dejiyey ayaa la yidhaahdaa qur'aan rasuulka ayaa loo soo lagu soo loo soo dejiyey almucjizu ee mucjizka ah bisuuratin bisababi suuratin suurad minhu isaga ka tirsan ayaa mucjiz uu ku noqday oo dee biityaani suura baan ayaan lala iman karaynin suurad hala keena in la yidhaa ayaan suurtagal ahayn walow suuradda ugu yarba ha ahaatee ilan bisuuratin waa nakire eh suuradda ugu koobanba ha ahaatee lama keeni karayo waxay culimmadu yidhahdeen bisuuratin buu icjaaska ku xidhay xaraf xuruufta qur ka kooban yahay ijaaska laguma xidho oo alxamdu a buu wataayo a yaa keeni kara laguma odhan karo ama ba yaa keeni kara alxamdu xa ku jirta xuruuftu xuruuftiisa ijaaza oo hal xaraf oo qur'aanka kamid ayaa keeni kara laguma odhanayo xuruufta maaha ijaasku wuxuu ku xidhan yahay kelmadaha laftooda maaha bay culimada qaarkood yidhaahdeen oo culimadu yidhaahdeeno kelmad qur'aanka kamida sida muxamed oo kale yaa ku dhawaaqi karaya lagu odhan maayo xuruufta iyo kelmadaha maaha wuxuu mucjis ku yahay biaksari suuratin suurata ugu kooban suurata ugu kooban baan la keeni karaynin waxa ugu koobani waa suuratulkawthar oo saddex aayadooda saddexdaa aayadood balaaqadooda iyo tansiiqooga iyo habkooga iyo nooca rabbi subxaanahu watacaala uu ka dhigay uu soo dejiyey saddex aayadood cid keeni kartaa ma jirto dunida oo dhan waxaynu dhaqaale hayno ee aqoonyahan inagu jira ee maxaanku idhaa aqoon aynu sheeganayno suuradda ugu kooban ee qur'aanka ah suurad lamida cid keeni kartaa ma jirto haddaad is tidhaahdo waan keeni karaana de waa dembi waa gaalnimo cad weeye waa gaalnimo qofkaasi xeradii islaamka u weydaartay islaamkii qofkaasi khaarij buu ka yahay mana keeni karayo gaal iyo islaam cid keeni kartaa ma jirto waa biaksari suuratin waynu ognahay dajaaliin fara badan oo isku dayay oo yidhi waanu keeni karnaa qur'aanka oo kale oo rabbi uu khashifay ama ilaahay subxaanahu watacaala halka ay galeen ama ay ku dembeeyeen waynu garanaynaa oo xilligii rasuulka in yar kadib ama xilligii saxaabada dee musaylamatulkadaab baa ka mid oo yidhi qur baan aniga laygu soo dejiyaa intuu walmursalaati curfan arkay uu ahaa suuradaha arku bu yidhi walkhaabisaati kuwa laxooxda dibaan ku dhaartaye eh. war muxuu leeyay walkhaabisaati khubsan mugaajoonayaa dalow kuwa looxda duba ayaan ku dhaartay bu i waa quraan laygu soo dejiyey bu i walkhaabizaati khubsan musaylamatu lkadaab raha waynu garanaynaa markuu raha lahaa aayad raha ka sheekaynaysa ayaa igu soo degtay ilan baqaruka ayuu isleeyahay sideediio kala dhee markaasuu raha yidhi waan ka sheekaynayayo dee waynu ereyo lagu qoslayo oo wax alla waxay yihiin ayna jirin iska cadba ya waa dadka ilaahay khashifay anigu nin baan la kulmay waan arkay ninkaa waa wada fadhiisanay quraan baa laigu soo dejiyey buu yidhi ya qur-aan ayaa laigu soo dejiyey buu yidhi waa nin soomaaliya qur-aan ayaa laigu soo dejiyey ruuxaan iyo jin baa galay ninkaa ama ruuxaan iyo jin baa ku jiray kolkaa ninkaasi quraan baa laigu soo dejiyey buu yidhi maalin maalmo kamid maalmaha kamid mid a ah, annagoo fara badanoo meel joogna ayuu noo soo galay isagoo sitaa waran maxaan ku idhaahdaa intee afkiisu uu la-eg yahay hadduu saa kuu soo eego waxbaa dee garanayo warankaa ka soo horeeya markaasaana lagu yidhi ninkani wuxuu yihi qur baa laigu soo dejiyey har maxaad leedahay baanu ku nidhi waanu la hadalnay miyaada qof islaam ahayn waa ku sideeyo bal akri baanu nihi maxaa lagu soo dejiyey bal namaqashii wax kalaba ma akriyayna kitaabkeenii qur-aanka ahaa unbuu aayad ka soo qaatay birabinaasna aayad aayad aan islahayn unbuu isku keen keenay waa dejinaya hadda ninkaas laakiin waxna akriya waxna qora wuu dedejinayaayo kuwaasaa laigu soo dejiyey un bu ihi uu naga kacay markaa uu naga kacayo dee nin yar xanuunsanaya ayaanu anagu markaa moodeyni markii dambe aabbihii horta wuxuu ku yidhi xalay toole faras meel cidlaa oo libaax le buu joogaa wuxuu ihi roob baa xalay habeenkaa roob baa dahay wuxuu ihi xalay toole geenyadii nebiga lagu qaaday magaranaysaa waxbude buraaqa wax soomaalidu ay ka sheekayso ayaa la ii keenay oo halkaasi isa soo taagtay oo bal raadkaygii ka eega waa la baxay oo faras raadkii baa la arkay meeshana faras iyo dameertoona ma galo roobka ayaa ku jira welibana qoobkii faraska oo roobkii da-ay uu kusii jiro ayaa dadka yidhahdeen waa kan wuxuu sheegayey raadkii uu sheegayey waa kan ma shaydaan baa sameeyey ma baa sameeyey balad ma garo in yar kadib uu aabihii salaad galay wuxu aabo xageed u tukanaysaa qibladii in la bedelay maadan ogeyn buu yidhi xaggan ujeedso waa salaada dhexdeedii waa la bedelay qibladii aayaddaa laygu soo dejiyey qiblada lagu bedelo aabihii madaxa ayuu qaaday dee aabihii war waxaya iga qabsadada isagoo le ayuu madaxa qaaday wuu dilayba kaw salaadii uu xaggan qiblada ujeeday way dhacdaa markaa haddaba dadee ama xanuun ha u geeyo ama jin iyo rooxaan iyo balaayo ha u geyse way dha horeyna way u dhici jirtay haddana waa waxa weeyaan dee kaa soomaaliga ihiba waxbaa laygu soo dejiyey wakaa wuu yidhi suurtagal ma aha in aksar suura oo min alqur'aan dhaqaalaha aan adduunka yaallo oo dhan haddii lagu bixiyo in la keeni karo faatuu bisuuratin minhu buu ilahay yidhi suurad buu soo qaatay markaa alkitaabu kitaabku alqur'aanu waa qur'aanka wa isagu hunaa halkeennan allafdu waa lafdiga almunzalu la soo dejiyey calaa muxamedi nebi maxamed lagu soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam almucjizu ee mucjizka uu yahay bisuuratin suurad minhu isaga ka tirsan mucjizka ku ah almutacabadu ee lagu cibaadaysto bitilaawatihi tilaawadiisa iyo akhrigiisana ilaahay baa loogu dhowaadaa qur'aanka haddaynu akhrino ilaahay ayaynu ugu dhowaanaynaa oo ajri baynu ka helaynaa oo waa mutacabadun bitilaawatihi weeye mutacabadun bitilaawatihi haddaba almunzal calaa muxamed markaynu nidhaa waxaa inaga baxay axaadiistii qudsiga axaadiistii ayaa inaga baxday iyo towraad iyo injiil iyo ayaa inaga baxay oo la odhan maayo waa qur'aan waa qodobkeenna koobaad markaynu almucjiz leenahay waa mucjiz qur'aanku oo mucjiz wuxuu u yahay waa mudhiru sidqa nabiy sallallahu alayhi wasallam fi da'wa ar-risala rasuulku markuu leeyahay rasuul baanahay shayga marxaatiga u ihi waaba kitaabka quraanka ah rasuul baan ilaahay baa isoo diray quraankan uu igu soo dejiyay dee afka waa taqaaniine bal suurad kamida keeni kara lama keeni karayo bal balaaqadiisa eega bal waxyaabaha qeybka uu ka warbixinayo eega bal sida adduunka iyo cilmiga oo dhan uu ilaahay inooga waramay bal u fiirsada waa arrimo runtii aad iyo aad loola yaabo almucjiz kitaabkeenna qur'aankii waa mucjiz markaa wuxuu cajzi gelinayaa cidda doonaysa inay mucaarado keento mucaarado cidda isku dayeysa ayuu cajzi gelinayaa haddaba almucjiz waxa inagaga baxay axaadiidtii sidii kuwii qudsiga ahaay oo kale iyo axaadiidtii lamidka ahayd ayaa inaga baxay almutacabad bitilaawatihi markaynu nidhaa waxa inaga baxay kuwa aan la akhriyin ee la nasakhay aayado waxaa jira lafdigooga la nasakhay laakiin laga yaabo xukunkoogu inuu joogo sida aayadda ashaykhu washaykhatu idaa zaniya farjumuuhuma albata oo kale ma odhanaysid ilahay baan ugu dhawaana waan ku cibaadaysanayaa ashaykhu washaykatu idaa zanaya farjumuuhuma albata or maxaad akriya ilahay baan ugu dhawaanaya ma odhan kuwa lafdigooga la nasakhay ajri lagagama helo laakiin kuwa xukunkooga la nasakhay aayadaha xukunkooga la nasakhay ee lafdigoogu uu musxafka ku qoran yahay ilan aayado la nasakhay baa ku jiree kuwaa tilaawadooda ilaahay baa loogu dhawaadaa ilaahay ayaa loogu dhawaadaayoo rabbi ajri baynu kaga helaynaa subxaanahu wa tacaala haddaba waxaa isweydiin le almutacabad bitilaawatihi sheekheennu wahuwa hunaa buu yidhi ereyga hunaa ah halkanuu yidhi usuululfiqiga ayuu uga jeedaa wuxuu inaga saarayaa usuuludiinka oo qeybta soo socota oo aan arki doono siyaabaha ay culimmada qaarkood ku macnayn doonaan oo ah inay kitaabka iyo qur'aankaba kalaamka nafsiga ah ku macneeyaan ayaa xaggaa usuuludiinka inoogu iman doona kolka kuwaasuu inaga saaraya qowlkaa dambe ayuu inaga saaraya saasuu wahuwa huna halkan inoo yidhi alkitaabu kitaabku alqur'aanu waa qur'aanka wahuwa qur'aanku hunaa halkeennan allafdu waa lafdiga almunzalu la soo dejiyey calaa muxamedin nebi maxamed lagu soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam almucjizu ee mucjiska ah bisuuratin suurad buu mucjiz ku yahay minhu isaga ka tirsan almutacabadu ee laysku adoee lagu cibaadaysto bitilaawatihi bisababi tilaawatihi tilaawadiisa iyo akhriskiisa dartii ayaa lagu cibaadaystaa horta qur'aanka ayaa alkitaab loo yaqaanaa kolkaa waxaynu ka hadli doonaa qur'aanka mabaaxistii qur'aanka aayadani waa caam aayadani waa khaas aayadani waa muطlaq aayadani waa muqayad aayadani waa naasikh aayadani waa mansukh eg halkaasaynu ka hadli doonaa wa minhu ka tirsan qur'aanka albasmalatu basmalada ayaa ka tirsan oo awala kulli suuratin suurad kasta bilowg hore ah fil asaxi qowlka asaxa ee sixada badan wuxuu keenay mas'alo ama aayad culimadu ay isku haystaan oo qolana qur'aanka waa ka mid ay leeyihiin qolana maya ay leeyihiin sheekhu wuxuu yidhi waminhu lbasmalatu awala kuli suuratin fi lasax hayra baraa'atin bere mooyaane basmaladan suurad kasta bilowgeega taallaa qur'aanka ayay ka mid tahay oo waa aayad qur'aana waa fi lasax hayra bara'a mooye oo talow maxaa loo deliishaday inay qur'aanka ka mid tahay ama ay tahay aayad maxaa loo deliishanayaa waxaa loo daliishaday oo daliil lagu garanayaa saxaabadu markay kitaab musxafka qorayeen ama kitaabka qur'aanka ah markay qorayeen saxaabadu waxa laysla gartay oo laysla meel dhigay inaan shay qur'aanka ka baxsan aan musxafka lagu qorin shay aan qur'aanka ahayn inaanaan musxafka lagu qorin saxaabada nebi maxamed way isla ogaayeen sala allahu alayhi wasalam haddaba kol hadday saxaabadii bisinka inoogu dareen oo lagu qoray hadduuna qur'aanka ka tirsanayn kumayna dareen halkaa ayuu sheekhu la maray culimmada qaarkoodna waxay yidhaahdeen wermey e qur'aanka ka mid ma aha basmaladu culimmada qaarkoodna waxay yidhahdeen faatixada iyo kayr ha la kala saaro oo faatixadana waa ka mid ha la yidhaahdo kayrkana ka mid maaha ha la yidhaahdo waxaa loo keenay uun lilfasli bayna suwar suuradaha si loo lagu kala gargarto loo kala saarsaaro unbaa loo keenay suuratu suuratu namli ta ku jirta basmalada suuratu namli ku jirta aynahu min sulaymaan inay inay qur'aanka ka tirsan tahay iyadu waa mas'ale ijmaaci ah oo lagu ijmaacay waa hayra suurati bara baynu nihi suuratulbara awalkeega unbuna dee bisinku oolin bere waxaa bisinka looga daay xikmadaha ilaahay uu uga daayey ilay suuradaha kale way wataane waxa weeye bera waa linuzuulihaa bilqitaal suuratulbere maxaa loo yaqaana magac kaley leedahe ya suuratu tawba sow maaha suuratu tawba aayad baa ku jira aayatu sayf la yidhaah maad maqasheen aayad aayatu sayf la baa ku jirta oo aayaddaasi waxay ka warramaysaa wax kurka laga jarayo iyo wax la laynayo iyo wax la xadayo ayay ka warramaysaa aayaddaasi soo aayatu sayf ma garanayno aayatu sayf culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen keligeed waxay nasakhday boqol iyo afar iyo toban aayadood bal aayaddaa ka warran inta inta aayadooday nasakhday boqol intii rasuulka sabirka la amri jiray iyo dagaalamin la odhan jiray oo dhan oo hore waxa lagu nasakhay aayatu sayf markay soo degtay aayatu sayf dagaalkii rasuulka loo diidanaa oo dhan halkaasaa lagu joojiyey boqol iyo afar iyo toban aayadood ayaa lagu nasakhay bay yidhahdeen suuraddu haddaba waa suuro dagaal ka sheekaynaysa basmaladuna raxmad iyo naxariis bay ahayd war mayagaa isku habboon bay yidhaahdeen xikmadaha miyaydaan arkayn rabbi ilaalinayo meel seef laga warramayo iyo wax la dilayo iyo dee raxmaanuraxiim bismi illaahi araxmaan araxiim sidaa basmalada xikmadaha looga tegey ayay qaarkood ku tilmaameen imaam shaatibi ayaaba ka mida dee qiraa'aadka ragga ka hadlaya sidaa ku tilmaamay maxaa ka dhalanaya haddaba basmalada mar hadday culimada qaarkoodna yidhaahdeen waa qur'aan culimada qaarkoodna maya ay yidhaahdeen ka diido ka warrama ka yidhaahda qur'aan ma aha basmaladu magaaloobaya mise ma gaaloobayo may ma gaaloobayo laakiin aayad kale ka diida wuu gaaloobaya oo maxay ku kala duwan yihiin hadda xataa haddaynu qaadanno waa qur'aan sida sheekhu qaatay haddana aan leenahay ka ma gaaloobayo ee qur'aan ma aha laakiin aayadaha kale waa la gaaloobaya sababtu waxa weeye tan khilaaf baa ku jira laakiin kuwa kale khilaaf kuma jiro wa minhu waxaa ka qur'aanka albasmalatu basmalada ayaa kamida mida awala kulli suuratin suurad kasta awalkeega iyo bilowgeega dhacay fil asaxi qowlka asaxa ah waxaynu ognahay xagga quraada marka la eego sabcada haddaynu eegno iyaga laftoodaa ku kala baydhay quraadaa ku kala baydhayba bismalada waa ka imaamu shaatibi tilmaamayee wabasmala bayna suuratayni bisunnatin rijaalu namowha diryatan wa taxamula wabasmala waxaa bas bismileeyey oo bismillaah abisinka akhriyey bayna suuratayn labada suuradood dhexdooda wabasmala bayna suuratayni rijaalun rag baa akhriyey buu yidhi bisunnatin iyagoo welibana sunno ku sugan oo sunno raacaya namowha iyagoo welibana faafiyey ama nisbeeyo rasuulka u nisbeeyey wa basmala bayna suuratayni bisunnatin rijaalu namowha rag faafiyey ayaa akhriyey rijaalu namowha haye dir iyagoo aqoonu saaxiiba diryatan waa aqoon wa taxamulan oo welibana soo naqliyey oo dee eh, aahaar iyo axaadiis ay soo naqliyeen la hayo waad haysaa wa basmala bayna suuratayni bisunnatin bisunnatin ba'daasi wa basmala bayna suuratayni bisunnatin bisunnatin ba'daasi raawi bay sheegaysaa waa bisunnatin culimadii maynay nagu jirin ba'daasi iy eh, sabcada yaa eh, imaamu shaatibi istilaaxaadkiisa ayaa garanaya ba'di waa qaaluun sow ma aha waa abaj abaj wey abaj qaaluun iyo sheekhiisa iyo labadiisa arday abaj baa laisku odhan jiray soo saamahayn waa abaj weeyaano waa ba'da halkaa ku jirta weeyi qaaluun kolkaa bisin buu akhriyaa waa basmala bayna suuratayni bisunnatin rijaalun ra'dani maaha raawiye ilan ba'du raawi bay ahayde ra'dani waa qaari qaarigaasi iyuu ahaa kisaa'i soo kisaa'i ma ahayn kisaa'i oo dhan isagu wuxuu akhriyayaa bismi illaahi araxmaan araxiim bayna suuratayn وبسمل بين سورتين بسنة رجال معين هنا قارئيال راوي بين هنا سو ما وبسمل بين سورتين بسنة رجال نموها نون كي بين هنا نون كان نموها كجرا وا قاري لباب وعاصم ولبديسي روايات با وتا وبسمل بين سورتين بسنة رجال نموها درية يبقى قول صحيح درية دالكني وقاري صدحات وابن كثير درية وابن كثير وي هي وبسمل بين سورتين بسنة رجال موادرية وتحملا وتحملا ووغني وفاصلة شاطبي ووغا محو يقاني ما عرف العطف بارو قادر يا ابو مايا وبالواو وبالواوي محو رنشري وفيصلة ووغا فيصلو كدغا قرادي way joogsatay way war bismillaahir rahmaanir rahiim way iga joogsadeen way wowgaasi halka inta ka dambeeyaha raadinin bismillaahir rahmaanir rahiim wowgaasi halkaas ku joogsaday wey imisaynu hayna inta haddaba bisinka sabcada markaynu egno inta bisinka akhriyaysa bayna suuratayn waa saddex qaari waa rijaal waxa weeye rijaalun oo kisaa'iya iyo namowha oo caasima iyo diryatan oo ibnu kaiira soo saddex ma hayno eh, maxaynu hayna iyo iyo raawigii qaaluun ee bisunnatin ahaa waa saddex er, saddex qaari iyo hal raawi ayaynu haynaa waa la kala bedhan yahay markaas maaha toddobadii markaynu u eegeyno wa minhu waxa ka tirsan wa minhu waxa ka tirsan albasmalatu basmaladii ayaa ka tirsan awala kulli suuratin suurad kasta bilowgeega ku sugnayd fil asaxi qowlka asaxaa ee sixada badan hayra baraaa baraaa mooyaane suuradda bara'a mooyaane la shaadu shaadkuse qur'aanka ka mid maaha fil asaxi qowlka asaxa ah shaadka markaynu ka hadlayno shaadku qur'aanka kuma jiro oo odhan mayno qirada shaadkiihi waa qur'aan odhan mayno waxba ka mida shaad ahaan waxaa la akhriyey wasaariqu wasaariqatu faqdacuu maxay ahayd aydiyahumaas uma ahayn tuugga iyo tuugada gacmaha ka gooya qiro shaada baa jirto oo odhanaysa wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aymaanahumaa midigta gooya midigta gooya tuuga iyo tuugadaba midigta hala gooyo aymaanahuma haddaba qirada shaadku ihi qur'aanka kuma jirtodaa lagu leeyahay la shaadu shaadkuse qur'aanka ka mid ma aha fil asaxi qowlka asaxa ah ee sixada badan markaan eegno wasabcu toddobadu waa toddobada qire e wasabcu walqiraa'aatu qirooyinka asabcu ee toddobada ah mutawaatiratun waa mutawaatir qiraa'aadka toddobadii ihi waa mutawaatir baa la yidhaahdaa mutawaatir baa lagu soo naqliyo tawaaturka maxaa la odhan jiray waa warka ay soo naqliyaan tawaatur waxaa loo yaqaanaa rag ama dad aan been isku waafaqi karaynin haddaba qirada qiraa'aadkan sabciyaadka loo yaqaano ee toddobada sabculqiraa'aadku tawaatur baa lagu soo naqliyey oo waa mutawaatir waa toddoba qaari baa loo jeedaa toddobada qaari maxaa ka mid a abicamar baa ka mid a qaarigii abicamar loodhan jiray naafic baa ka mid a ibnu kaiir baa ka mid a caamir baa ka mid a caasim baa ka mid a xamza ka mid a kisaa baa ka mid a imaamu shaatibi markuu tilmaamayey waa kii lahaa fa buduurun sabcatun qatawasatat samaa alculaa walcadli zuhran wakumala quraada markuu ka hadlay qur-aanka markuu ka hadlayay iyo ragga ilaahay u soo dhiibay fa minhum buduurun sabcatun toddoba dayax ayaa jira oo qata wasadad samaa alculaa cirka bertamihiisan ku yaalla ama samadan sare bertamaheega ku yaalla toddobadii qaari buu kolkaa tilmaamayaa takhayarahum nuqaaduhum kula baaricin walaysa calaa qur'aanihi muta'akilan ragga culimmada ah ee khubarada ah ee nuqaada ah ee ilaahay diinta baray ayaa soo doortay ragan qur'aanka wax siisanin raggan qur'aanka iibsanin qur'aanka mayna iibsan jirin de raggaasi takhayarahum nuqaaduhum kula baaricin walaysa calaa qur'aanihi mutaakilan rag qur'aankooga wax ku cuna mayna ahayn waayo waxaynu arkaynaa oo qur'aanka iibsado wax dhaafsada mayna ahayn waa ki sheekhu dee inoo bilaabay toddobadaba mid mid ayaan idinku sheegayaa buu yidhi wuxuu ka bilaabay فأما الكريم سر في طيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا تدبدا قاري wuxuu ka bilaabay madiinatu rasuulillaah oo waqtigii rasuulka caasimada muslimiinta ahay qaarigii madiina ayuu ka bilaabay oo naafic loo oran jiray faama alkariimu sirri fi tiibin naaficun ereyga tiib ah ilaahay dee wuxuu ahaa dee shay uu ku galladaystay buu ahaa tiibku waxaa la yidhi sheekhaasi sidii ilaahay oo siduu qur'aanka u uunbu ilaahay cadar yar oo udgoon ka soo saaray meel alla meeshuu fadhiisto udgoon baa iswada qaban jiray markaasuu imaamu shaatibi ayuu ayuu is wallahi nuqdadaasi nuqdo la ilaawo maahee fa ama alkariimu siri fi tiibi naaficun fadaka aladi اkhtaara almadiinata manzilan waqaaluunu ciisa uma cusmaanu warshuum bisuxbatihi اlmajda arafiicata ahala halkaasuu sii mariyey waxaan uga soconnaa markaa haddaba qiraa'aadka sabcada ah ee toddobada qaari aynu kaga warramayno waxa weeye waa waa mutawaatir tawaatur baa lagu soo naqliyey wa sabcu toddobadu mutawaatiratun waa mutawaatir oo tawaatur bay gaadheen walow fii maa kiiba ha ahaado huwa isagu min qabiili iladaa dhinaca adaha ah dhinaca adahaba ha noqde sida madadkii iyo ikfihii iyo shadkii iyo walow dhinacaaba ha noqde waa mutawaatir adaha dhinaca adahaba kayfiyatuladaaba ha ahaadee waa mutawaatir wixii sabcada ihi walow fii maa kiiba ha ahaado huwa isagu min qabiili اladaa'i dhinaca adaha ku saabsan kelmadii waa medkii oo kaleba qirada shaadka in la akriyo ilaahay loogu dhowaadaa talow ma ma wax jiraa qiro shaadaa inaynu akrino meelo qiraa'aad badan meelo badan baa la yidhi halkaa waa la akriyey shuduudan baa loo akriyey haddaba ilaahay ma ugu dhowaanaayo ma ku cibaadaysanaa bishaadi shaadka la akhriyo adoo qur ka dhigaya salaada dhexdeeda iyo salaada kayrkeedba adoo qur'aannimo ula jeeda akhriyi maysid ilan shaadku qur'aanka ka mid maaha filasax markaan marayne wa taxrumu waa xaaraan alqiraa'atu akhriskiibaa xaaraan ah bishaadi shaadka la akhriyayey wal asaxu ka asaxaa ee sixada badan horta shaadku waa halkee toddobadu inay mutawaatir tahay waynu aragnay casharadu iyadu waa maxay casharadu ma mutawaatir ba mise waa hayr mutawaatir shaadku waa maa wara alcashara baa loo yaqaanaa maa wara alcashara ayaa shaad la odhanayaa waa qowlka muctamadka qiil baa qaba maa wara asabca aynu nidhaahno usuuliyiinta iyo koox ka mida fuqahada iyo sida nawowi oo kale iyo waxay qabaan qaarkood maa wara asabca warshaadku waa maa wara alcashara baynu leenahay wa alqiraa'atu qiradii iyo akhriskii ayaa xaaraan ah bishaadi shaadka la akhriyayey qur'aannimo loo akhriyayey wal asaxu qowlka sixada badani annahu shaadku maa wara alcashri tobanka wixii ka dambeeyo weeye tobankuna waa toddobada hore iyo yacquub iyo abi jacfar iyo khalaf tobankaa wixii ka dambeeya ayaa loo yaqaanaa shaad la odhanayaa meelo badan baa laga yaabaa in lagu yidhahdo ibnu cabaas ba sidan akriya ama maxay oo dee shuduud ah haddaba talow xukun ma la deliishan karaa qiro shaad ah qiradu hadday shaad tahay ma la deliishan karaa sida xadiidka aaxaadka ah, oo loola mucaamaloonaya asaxa oo haa waa la deliishan karaa sida xadiidee shay kale oo ay ka hor timid ayna jirin wax kaluu ka hor yimaadaa haddayna jirin waa la deliishanayaa wa annahu shanigu waxa weeye yujraa waa la marini shaadka mujral aaxaadi aaxaadda halkii ay mari jirtay la marin jiray darii sidii aaxaadda loola mucaamaloonayey um akhbaarta aaxaadda ah sida loola mucaamaloodo unbaa shaadka loola mucaamalooni ilayn waxaa la leeyahay haddii qur'aannimadiisii ay anfoontay uu hoos uga dhacay inuu qur'aan noqdo ma anfoomin khabarnimadiisii oo xukun ahaan haddii nas kaluhu iska hor yimaadeen ayna jirin waa la deliishanayaa qiil baa jira leh may lama deliishan karaba marnaba lama deliishan karo kol haddii ayna sugnaan qur'aannimadiisii lama deliishan karayo shahadka a'immadu weynankooga shahadka waxay u deliishadeen in tuugga marka hore midigta la jarayo qiradii shahadka ahayd aynu soo marnay wa wa wasaariqatu faqdacuu aymaanahumaa qilada shaadkee odhanaysa ayaa in midigta la horreysiinayo tuuga hadii uu xado in midigta la goynayo shaadkaasay u deliishadeen kolka shaadku hadii una wax kale khilaafin oo xukun uu bayaaminayo waa la deliishan karaa bay yidhaahdeen wa annahu shaadku yujraa waxaa la marin mujra alaaxaadi khabarka aaxaadka ah halka la mariyo oo kale ayaa la marin waanahu isaga waanahu isaga laa yajuuzu ma banaana waanahu shanigu waxa weeye laa yajuuzu ma banaana waa asaxa eh wuruudu ma inuu midi soo arooro laa macnaa lahu bilaa macnaa fil kitaabi kitaabka dhexdiisa iyo wa sunnati sunnada dhexdeeda qur'aanka erey bilaa macnaa oo ku jira asaxa laga soo heli maayo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam erey bilaa macnoa ah oo ku jira laga soo heli maayo shaygu haduu bilaa macno yahay waa hadayaan baa la yidhaha hadayaan ama yoolyool baa la yidhahdaa hadalku waa murti iyo maxaa la odhan jiray ya murti iyo yoolyool sow ma aha wax bilaa macnoa ah wey war qof qof caqli leh ayaan hadalkiisa wax bilaa macnoa ah laga helaynin oo iska ilaaliya waxa bilaa macnaha maalayacniga qofka la iska ilaaliya maxaad rabbigaa u marayn markaa ilaahay wax maalayacni oon macnaba lahayn wax looga jeedaaba una jirin ayaa qur'aanka ku jira miyaad odhan kartaa asax waa maya ma odhan karno odhan mayno wa annahu sha'nigu waxa weeye laa yajuusu ma bannaana wuruudu maa kii soo arooridiisa laa macnaa lahu macno uuna u ahayn filkitaabi kitaabka iyo wa sunnati sunnada rasuulkana laga soo heli maayo sala allahu alayh wasalam bedelulqalad baa laga waayeye bedelunisyan baa laga waayeye bedelul maxaa laga waayey bedelkii bedelulidiraabka ahaa baa laga waayey qur'aankiiye war ragga balaaqadala aan laga helin ilaah iyo rasuulkiisa ka soo heli maysid markaa waxyaaba bilaa macno oo qur ku jira oo sawka qur-aanka aliflaamiim iyo ay ku jiraan xaamiim iyo qaaf iyo yasin iyo saw kuwa qur ku jira kuwaasi waa maxay war kuwaasi macno male ma odhanayne macnay leeyihiine macnahoogii ilaahay baa garanaya macnahoogii ilaahay baa garanaya subxaanahu wa tacaala wa annahu shanigu waxa weeye laa yajuusu ma bannaana wuruudu maakii inuu soo arooro laa macnaa wax macniihi lahu isaga una u sugnayn filkitaabi kitaabka dhexdiisa iyo wa sunnati sunnada dhexdeeda walaa maaki inuu soo arooraana ma bannaana yucnaa bihi looga jeedo hayru daahirihi daahirkiisan si aan ahayn ilaa bidaliilin in daliil la helo mooyaane halkana wuxuu sheekhu halkana uu ku tilmaamayaa jumlo kale aayad ka soo heli mayno aynu odhanayno daahirkeegan loogama jeedo haddaynaan daliil kale oo lagu awilo haddaynaan haynin oo dadka qaar baa yidhaahda cilmigeennan aan baranayno ee rasuulka sunnaha rasuulka iyo maxaanku idhaahdaa kitaabka qur'aanka ah wax axkaamta laga qaatay ayay dadka qaarkood yidhaahdeen cilmu daahir maxay yidhaahdeen cilmu daahir baad idinku ka hadlaysiin anagu cilmulbaatin baanu haysanaa bay ku odhanayaan cilmulbaatin cilmiga qarsoon oo cilmulbaatin la yidhaa oo kan qur'aanka iyo rasuulka sunadiisu ay ka hadashay aan ahayn anagu kaasaanu haysanaa bay odhanayaan cilmulbaatin waxaa lagu leeya wax cilmulbaatin la yidhaa oo diinteenna khilaafsan ma jiro waxaad odhanaysid cilmulbaatin baa jira oo teena khilaafsani sheekh ma jiro cilmulbaatin waxaan u yar fiirsaday qolada tidhaa cilmulbaatin baanu haysanaa anuu aan la kulmay qaar badan oo kamid a ah. oo cilmulbaatin sheekh cilmulbaatin baanu haysanaayo halkan waxaa laga wada hadlaya waa cilmulbaatin bay odhanayaan dhawaaqa ay ugu dhawaaqayaan ereygaa ayaan eegayo waxay ugu dhawaaqaan cilmulbaatil baatin saw nuun uguma dambaynin oo baatinku wax qarsoon buu ahaa saw ma aha waxay ugu dhawaaqaan cilmulbaatil laan baa ugu dambeeya agtooda markay ku dhawaaqayaan ilaahay baa xaqii ka hadliyey ilaahay unbaa xaqa ka hadliyey ma og tahay cilmulbaail baanu haysanaa bay yidhahdeen cilmi baatila ah. ayaanu haysanaa oon jirinba maba jire waa baatil hadda wallahi dhegahaygaasaan ku maqlay iyagoo le annagu cilmulbaail baanu haysanaa cilmulbaail cilmi cilmulbaail la yidhaah oo kan aan ahayn idinku aad akriyaysiin ayaanu haysanaa oo looxulmaxfuudka qaarkoodna intay kor eegaan cirka eegaan ayay yidhahdeen looxulmaxfuudkaanu daalacanaynaa looxulmaxfuudka saasi kuma qorna kor buu eegayaa adu wax maalkan ku qoran baad eegeysaaye annagu looxulmaxfuudkaan daalacana waxa anan maqal anu dhegahayga anan ku maqal wallahi ma jirin waan maqlay looxulmaxfuudkaan daalacanayna iyagoo leh nin baan maalin arkay hadda hargeysu inala joogaabe nin wadaada laakiin nin aad u fiican weeye hadda nin baan arkay isagoo maalin cadeedu kulushahay kulushahay intuu dhagax dab ku shidanayo waa nin sheekoo inala jooga oo intuu dab ku shidanayo meel dhagaxa oo haddaa annaguna cadceedaanu meelan ka galla la'nahay isna intuu wuu isdeerinayaa kolkaas waxbuu yahay jaakeedada iyo dadna uu shidanaya dhagaxna uu ku shitay cadeedna wuu joogaa ilaahay yaa buu keeno markaasuu saasuu noo soo eego arye maxamed roobka ma inuu ilaahay keenaad moodaysaa wiigu yidhi roobka ma inuu ilaahay keenaad moodaysaa oo maxaa dhacay baan ku idhi ilaahay ma keeno yaa keen or awliyadaa keenta khaldamin buu igu yidhi roobka awliyadaa keenta eeg bal halkuu qofkani maraya eeg waa naxay qofkaasi wallahi ma garanayo dee berigaa ilaahay de laakiin waan waa naxay aad baan u naxay ilaahay subxaanahu watacaala laakiin wuu ka saaray xanuun buu ahaa baan isleeyahay ilaahay wuu ka saaray subxaanahu watacaala kolkaa cilmulbaatilka kuwa sheeganaya ee odhanaya waxaa jira waxaan sidan looga jeedin oo si kale looga jeedo qarsoon ma jiro sheekh sheekhu wuxuu yidhi walaa maakiine ma jiro asaxa markaynu qaadano walaa maaki inuu soo arooraana ma jiro yucnaa bihi isaga looga jeedayo hayru daahirihi daahirkiisan hayrkii wax looga jeedayo sidan daahirka ah si aan ahayn wax looga jeedo oo qur'aanka aan ka soo helaynaa ma jiro ilaa bidaliilin inaad daliil hesho mooyaane shay daliil oo dee saarif ah oo sidan kaa leexinayo si kale kuu leexinaya inaad hesho mooyaane wa annahu shanigu waxa weeye wal asaxu baa loo qadarayaa wal qowlka asaxa ah annahu shanigu waxa weeye laa yabqaa ma soo hadho fiihima waa qur'aanka iyo sunnada dhexdooda mujmalun shay mujmal ah oo kullifa haddana laysku kelifay bilcamali bihi in lagu camal falo hayra mubayanin isagoon la bayaaminba qur'aanka shay lagu lagugu addoonsado oo lagu yidhi shaygaa qaado isagoo mujmala oon laguu bayaamin soo heli maysid sunnaduna waa sidaas oo kale oo cumar binu khadaab muxuu u jeeday markuu lahaa waxaan jeclaysanayey rasuulku inuuna dhiman ilaa isagoo awowga noo cadeeyo siduu wax u dhexla mooyaane sow ka hadalkiisa laga dhadhansanayo inuu rasuulku dhintay isagoona awowga caddaynin war maya waxaa laga yaabaa saxaabada cilmi badan baa ku baahsanoo cilmi rasuulku caddeeyey uu sheegay oo kani uu hayo inuuna cumar haynin baa laga yaabaa oo wayba dhacdayba dee cumar iyo abibakar markay ishaysteen waa labadii khaliifa ugu sarreeyey ee dadka maanicu zakaaha a ah markay isku haysteen kuwa zakada diiday waa lala dagaalami buu lahaa ayo abi abibakar cumarna muxuu lahaa lala dagaalami maayo ina cumar baa laga helay xadiis abibakar waafaqaya oo saxiix oo rasuulka agtiisa ka sugan sala allahu calayhi wasalam oo rasuulka agtiisa rasuulka ka sugan sala allahu calayhi wasalam kolka waxaynu arkaynaa haddaba waxa jiraya waktigii dee axaadiista aan la wada diiwaangelinin aan la wada qorin inuu qofkani xadiid uu ka maqan yahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam agtiisa kauu yidhi oo rasuulku u caddeeyey wa annahu shanigu waxa weeye laa yabqaa ma baaqi noqonayo mujmalun mid mujmeloo la duuduubay oon la bayaamin mujmalka oo kulifa laysku kelifay bilcamali camalfal laysku kelifay bihi isaga lagu camal falo hayra mubayan isagoon la bayaamin ilaahay baa ina yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum maanta ayaan idin dhammaystiray diintiinnii waa ilaahay subxaanahu watacaala aayaddaas soo dejiyey alyawma akmaltu lakum diinakum diinteennu waa kaamil oo uma baahno wax yaroo lagu dardaro iyo meelo la yidhaahdo waxbaa laga dhammaystirayaa iyo diin naaqisa ma aha alyawma akmaltu lakum diinakum xajatulwadaaca aayaddaasi markay soo degtay saxaabada rasuulka raggii fahanka dheeraadka alahaa ah way fahmeen inuu rasuulku geeriyoonayo kol hadday diintu dhamaystirantay maxaa dhimantay ilan diinta ilaahay baa dhamaystiray kol hadday dhamaystirantay maxaa dhiman waxaa la sugtaa waa rasuulka geeridiisa uun alyawma akmaltu lakum diinakum waan idiin dhamaystiray buu ilaahay yidhi diintiinii wa ana aladillata adilada annaqliyata ee naqligaa daliilka a marka daliil naqliya la sheegayo wa ana aladillata adilada annaqliyata ee naqliga ihi qad tufiidu waxay faa'iideyni alyaqiina yaqiin bay faa'iideyn bindimaami hayrihaa hayrkeed markuu usoo dulmo bindimaami hayrihaa hayrkeed markuu usoo dulmo adilada naqliga ah ama qur'aanka ha ahaato ama sunnada ha ahaatee yaqiin ayay inoo faa'iideyn haddii mushaadah mushaahado iyo ay la ay la socdaan waxyaaba lamid ihi qaraa'in noocaas oo kale ah mushaahadadu markay la raacdo iyo qaraa'in lamid ihi tawaatur wuxuu inoo faa'iideynayaa yaqiin ayuu inoo faa'iideyn wa ana aladilata adilada annaqliyata ee naqliga ah qad tufiidu way faa'iideyn alyaqiina yaqiin bay faa'iideyn bindimaami gayrihaa gayrkeed markuu soo dunmo saddex qowl baa mas'alada ku jira asaxa ayuu sheekhu taa ka dhigay labada qowl ee kalena wuu ka aamusayo kitaabka mukhtasar ah labada qowl ee kale qole waxay idhaahdeen war me bindimaam ilqariino maahee mar kastaba yaqiin bay faa'iideysaa qolena waxay yidhaahdeen gebi ahaanba xataa maca indimaam ilqariina yaqiin ma faa'iideyso insha sha allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala alaa aclam